qofka qofka sooman bisha ramadaan inuu iska ilaaliyo la doonayo oo sharciga khilaafsan oo ramadaanta dhexdeeda dadka saa'imiinta ah qaarkood ka dhaca waxaad og tihiin qofka bani aadamka ah ilaahay muhiimad weyn buu u abuuray muhiimadda weynee lagu abuuray ee ifka laguu keenay waa cibaado cibaadada inaad ka jiba keento oo aad xaqiijiso oo lagaa helo ayaa la rabaa oo aad fahantid haddii aad cibaadaysato oo wixii lagu abuuray garato waxaa tahay qof fahmay sirta weyn ee ku jirta noloshan aad nooshahay gaalada ilaahay wuxuu ku eedeeyey inaanay garanaynin waxay u nool yihiin waxay u nool yihiin garan maayaan haddii la weyddiiyo waxay odhanayaan maxaad u nooshahay qofkaan muslimka ahayn wuxuu odhanayaa waxaan u noolahay inaan wax cuno wax cabbo lacag yeesho wax barto guryo dhisto gawaadhi samaysto iyo wax la miduu ku sheekaynaya ilaahay baa tilmaamay yaclamuuna daahiran min alxayaati اddunyaa wahum can اlaakhirati hum gaafiluun nolosha adduunka ah muuqaalkeeday garanayaan laakiin sirta iyo xaqiiqada ku jirta garan maayaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala xitaa qofka gaalka ah haduu jirado wuxuu u jiraday xitaa ma yaqaano hadduu bogsadana wuxuu u caafimaaday garan maayo wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sida neef geel oo la dabray oo dabarkii laga furay oo kale neefkaa geela ahi waxa loo dabrayna ma yaqaano waxa dabarka looga furayna ma yaqaano laakiin qofkii mu'minkaa hadduu bukoodo wuu garanayaa bukaanka inuu xasanaad iyo makfiro iyo dembi dhaaf iyo darajaad sarsare ilaahay agtii kaga helayo subxaanahu wa tacaala marka cibaadadaasi waa midda aynu ku imtixaamannahay oo ku ibtilaysannahay qaar badanoo ina ka midoo muslimiin ah macaasi badani ku dhex jiraan wax badan oo cibaado la'aan badan xumaan badan la qooshanayo haddii adiga alla ku toosiyo oo ilaahay ku hagaajiyey oo macaasidii iyo xumaanta alla kaa dhowray oo sidii la rabay aad u nooshahay alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih oo nicmo aada u weyn waxaa muhiim ah aynu xusuusinaynaa oo kale waxaad ogtihiin dad fara badan oo bishii rabadaan ee sanadkii hore inala soomay oo taraawiixdii inala tukaday oo ciidkii inala tukaday ayaa adduunyada ka tegey oo aakhira u wareegay oo ilaahay fursaddan ma siin inay soo gaadhaan shacbaantan aakhirkeeda oo rabadaani soo dhowdahay wakhtigii baa ka dhammaaday sanadka dhexdiisay ku hadheen adiga haddii weli sartu kugu qoyan tahay oo weli aad nooshahay ogow ilaahay fursad buu ku siiyey jaanis aad ku sahay qaadato cibaado aad ilaahay caabudo fursaddaa fahan oo ka faa'iidayso oo niyaddaada iyo maxaan ku idhahda naftaada diyaari sidaa awgeed baa haddana aynaan ogeyn in badanoo ina ka mida rabadaanta ma gaari doonnaa ma dhammaysan doonaa ee rabadaanta in badanoo ina ka ma ogin innagu ciidka ma gaari ma ogin sababtu waxa weeye geeri baynu ku xukumanay wad baa ina daba socda oo geeri baad ku xukuman tahay marka in nolosha laga faa'iideeyo waa shayga aynu isu dardaarmayno tan micno ma leh waa laga tegayaa gobonnimo kaga tag iyo diin iyo khayr kaga tag ilaahay agtii wax wacan la tag subxaanahu wa tacaala taasi waa isxusuusinaynaa waan isu dardaarmaynaa naftayda ayaan la hadlayaa marka aan sidaa leeyahay idinkana waa idin xusuusinaya intaa bacdigeed waxyaabaha mukhaalafaadka ah wixii insha allahu taala ilaahay noo fudaydiyo ayaynu tirin doonaa insha allahu tacaala waxaa kow ka mid ah waxyaabaha mukhaalafaadka dadka qaarkii marka ay bishu bilato ayaa waxaa laga yaabaa bishii noo bilatay bil caanood inay yidhaahdaan taasi sax ma waa wax sharciga khilaafsan waxaa sax ah bishu markay bilato inaan la odhan bil caanood iyo bil caynkaasa inaan la odhan laakiin sida nebigu ina baray sala allahu calayh waalih wasalam intuu bisha eego ayuu wuxuu odhan jiray allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waاliimaan waاsalaamati waاlislaam wاltawfiiq lima tuxibu watarda rabbuna warabuki illaah nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu odhan jiray allahu akbar ilaahay waa weyn ilaahayow bishaa noo bilatay mid nabadgelyo iyo iimaan nabad salaamo iyo islaamnimo iyo tawfiiqaad khayrkana waafajiso noogu bilatay ilaahayow ka dhig aadna waafajinayso wixii aad ilaahw jeceshahay oo raalli ka tahay bil yahay rabbigay iyo rabbigaagu waa alle subxaanahu wa tacaala imaamu tirmidi baa xadiidka soo saaray waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah in bisha rabadaan marka ay bilan rabto oo maalin ama laba ka hadho sida maanta oo kale iyo beri haddayba soddonba noqoto inaan laga horaysiin soon maalin ah iyo laba cisho soonkeed qofku isagoo isleh maxaan ku idhaahdaa yaan rabadaantu maalini ku seegin allahumma qof isagu soomi jiray oo soon sunno ah dhaqan u ahaa iyo caado maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray ama khamiisaha iyo isniinaha soomi jiray oo ay markaa xilligaa kaga beegtoonto mooyaane waayo waa maalmaha aan la ogolayn soonkeeda nebigu sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi لا yataqadamana axadukum ramadaan bisawmi يوم aw yowmayni إلا an yakuuna rajul kaana yasuumu sawmahu falyusim falyasum dalika alyowm aw kama qaala sal اllah alay waslam hadiska imaamu lbukhaari yaanu qofkiin kala hormarin bisha rabadaan maalin soonkeed ama laba maalmood allahuma inuu yahay mooyaane qof sunno soon inuu soomo caado iyo dhaqan u lahaa qofkaa ha sooma maalinkaa buu nebigu yihi calayh mukhaalafaadka sharciga khilaafsan waxaa ka mid ah xilligan dhaca een qofku inuu rabadaanta niyo isagoo oo niyeysan oo aan habeenkaa niyo ku seexan inuu soomayo in maxaanku idhaahdaa qoraxdu u soo baxdo ama waaguba u beriyo waxaa sunno ah inuu qofku soonta habeenkii niyoodo inuu maxaanku idhaahdaa soomayo waana arkaanta soomku soomku laba rukni unbuu leeyahy anniyatu waalimsaak in qofku habeenkii niyeysto inuu soomi doono berito iyo inuu ka afhaysto wax alla wixii afurinaya qofka sooman soonkiisana wax u dhimaya waxa uu nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man lam yubayit الniya qofka aan ku baryin niyo soon min alleyli habeenkii falaa siyaama lahu soon uma jiro qofki inuu soomayo de niyeysto waxyaabahay ku kala duwan soonka faradka sunnaha ah soonka sunnaha iyo subaxii waagu beriyo oo aad soo tukato salaada subax haddaadan waxba dhadhamin oo waxba cunin oo cabin waad heli kartaa xilligaa intaad niyooto inaad soonto nebiguba saa waa yeeli jiray salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh aqaladiisa qaarkood intuu yimaado buu oran jiray wax la cuna ma haysaan aroorta markuu soo tukado kaasa ay oran jireen ummahaatulmu'miniinka qaarkood waxba ma hayno waxba ma hayno rasuulka ilaahayow la cuno iska daaya haddaba waa soomanaya buu nebigu jiray calayhi salaatu wasalaam ka soonka faradka isagu niyuu u baahan yahay habeenkii la niyeysto waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga waxaa ka mid ah in qofku soonka niyeysiga uu niyeysanayo habeenkii inuu niyadii iyo qowlkii isku daro sharci ma aha taasina mana banaana waa shay bidca ah nawaytu sowmu qadin berito inaan soomayaa niyeysanaya anigoo iska gudaya maalinta faradka ee soomkae laygu leeyahay ee berri aan soomi doono yaad u sheegaysaa uga warramaysaa ilaahay waa xog isagaana soomkan kuu jideeyey lama ogola waa shay sharciga khilaafsan haddii aad sidaa ugu dhawaaqdo diintana asalkuma laha rasuulkuna wuxuu yidhi sal اllau alيه wasalam inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof wale wuxuu niyeysta uu leeyahay marka niyaa la rabaa inaad niyeysatid laakiin aad ku hadasho ma lihid man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii camal ku camal fala aan diintan asal ku lahayn waa lagu celinayaa maalinta yowmalqiyaame waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah dadka qaarkii marka wakhtiga afurka la gaaro afurkiibay dib u dhigayaan oo shaacu ha madoobaado ha qarsoonto ayay leeyihiin oo ammaanto dhan waa laysku meeraysanaya mu'adimku waa degdegey waa qadimay welito weli shaaci ma madoobaan nebigu sal alla alيh wasalam arrintaasi sharciga khilaafsanayn waxaa caddaynaya sharciga inay khilaafsan tahay waxaa caddaynaya nebigu sal lla alay wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu اnnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr ka zuuli maayaan in noloshoodu u habaysan tahay oo nolol nidaamsan oo khayr ku habaysan oo sunnihii nebiga ay xafidayaan oo ilaalinayaan ka zuuli maayaan inta ay maxaan ku idhaahdaa afurada dadejinayaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyadoo dee qudheedu la ilaalinayana oo nebigu waa tuula sal اlahu alيه wasalam idaa aqbala اleylu min haahuna waadbara الnahaaru min haahuna wagarabat الshamsu faqad aftara الsaa'im marka ay cadceeddu eh, marka habeenku halkaa bariga ah kasoo jeesto kasoo qaabilo soo kaco maalintiina jeesato cadceeddiina dhacdo qofkii soomana afuriyey buu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga ah waxaa ka mida bisha ramadaan dadka qaarkii markay afurayaan waxaa jira axaadiiث صaxiixa iyo kuwa ضaciifa oo ducada ku soo arooray afurka marka axaadiiثda ضaciifada waxaa ka mid ah laka sumtu wacalىa risqika aftartu taqabal minii inaka anta الsamiic اlcaliim xadiidkaa sanad ahaan waa u waxaa ka saxiixsan xadiidka nebiga sal اllah alيه alih wasalam ka ee abu daawuud iyo keyrkiiba ay soo saareen ee derajadiisu xasan ka tahay dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah haraadkii waa tegey oo gaajadii iyo haraadkii tage xubnihii iyo xididadii waa qoyeen markaa dee timirta iyo biyaha lagu dhufto ajarkiina waa sugnaaday in shaa allahu tacaala waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mida dadka saa'imiinta qaarkood salaada maqrib ayay kadib dhacayaan jamaca sida ay wax u cunayaan afuradii se wax cunayaan qofkii waxaa halkan sambuus baa yaalla shaah kulul baa halkan yaalla lasoo shubay sharaab baa halkan yaalla shurbad baa taalla lebaniyad baa taalla waxbaa halkan wada qotoma biyo baraflaa halkan yaalla mid walba inuu magaabiyuu doonaya waxna ka calaaliyo ayuu rabaa intuu waxaa ku meeraysanayo ba laga yaabaa in ducadii qiimaha badnayd ee xilligaas uu ducaysan lahaa ee qofka soomal alle ka aqbalayay iyo inuu maxaanku idhaahdaa jamcii maqribkaba kaga tago taasi waa arrin aan wanaagsanayn oo sunnaha khilaafsan weeyaan iyadoo la doonayo mu'adiniintu laftoodu inay ka warhayaan si gaara xilliga soomka oo de aqimka iyo adimka markiiba laysa saarin oo dadka soomani fursad ay siiyaan mu'adiniintu fursaddaasoo ay ku soo afuri karayaan jamciina lagu ilaalinayo afurkiina lagu ilaalinayo oo mu'adinka iyo imaamku ummadda salaadooda iyo adinkooda iyagaa mas-uul ah nebigu sal allau alيh wasalam waa tula alimaamu daamin wاlmu'adinu mu'tamin imaamku waa waa daamin dadkan cibaadadooda iyo salaadooda isagaa mas-uulka ah oo damaanad qaadaya muadinkuna salaada adinkeeda iyo waktigeeda isagaa lagu aaminay markaasaa nebigu u ducaynaya salawaatu اllahi wasalaamu calayh allahuma arshid اla'ima wاغfir lilmu'adiniin ilaahayow a'immadana hanuuni oo hagaajiyo toosi muadiniintana ilaahay u dambi dhaaf buu nebigu leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka inuu muadinku qudhiisu xil weyn iska saaro waa muhim adna ku habsaamin maxaan ku dhahay cunnada ku habsaamin oo nebigu sal allahu alay waali waxa uu tilmaamay man samica nidaaa falam yujib falaa salaata lahu ilaa min cudrin mar haddaad maqlayso qofkii adinka maqlay oo aan ajiibin cudurdaar la-aan salaadii jirto marka ajarkii badnaa ee jamaca ka heli lahayd waad waayeysaa xadiiska tirmidi ibnu xibbaan ay soo saareen waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah dadka soomani qaarkood inay suxuurta ka tagaan oo cashada ku kaaftoomaan oo qofku yidhahdo waa cashaynayaa suxuurna cuni kari maayo dooni maayo suxuurtu waa sunne ilaahay subxaanahu watacaala baa u sunneeyey rasuulkiisii ummaddan sooman sal alla alay wasalam inay suxuurtaan barakaana ku jirta khayr baana ku jira way cashada iyadaa ka khayr iyo barako badan wuxuu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurta barakaa ku jirtay buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay fiihi alxahu cala asuxuur xadiidkaasi waxaa ku jira in laysku boohinayo suxuurta ayaa xadiidkaa ku jira wa ajmaca alculamaau cala istixbaabi culimmada muslimiintu waxay isku waafaqeen oo ku jimacsan yihiin in maxaan ku idhaahdaa suxuurtu ay sunno tahay ayay isku waafaqsan yihin waatuu nebigu lahaa xadiidka ibn mascuud ibn cabaas radi tacaala canhu inaa macshara alambiyaa umirnaa an nuahira suxuurana haddaanu nahay jamaca iyo kulanka ambiyada waxaa nala faray suxuurta inaan dib u yaro dhigno wa nucajila futuurana afurkayagana dedejinno wa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina salaadda markaanu ku jirnana gacanta midig bidixda dusha inaanu ka saarno ayaana la amray waatuu nebigu lahaa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh salaam sunnaha waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah mukhaalafaadka waxaa ka mid ah qofku hadduu heli karo suxuurta in timir lagu ladho nebigu sal ly slm wuxuu tilmaamay in qofku irawan anigu timirna ku suxuuran maayo haddii markaa dee caafimaad ahaan aan u diideyn waxaa fiican uu nebigu tilmaamay salawaatu wasalaamu calayhi cuntadaad cunayso suxuurta inaad timir ku ladho haddaad heli karto wuxuu nebigu tilmaamay sal alayh wasalam qofka mu'minka suxuurtiisa waxaa u fiican timir buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaad suxuurta xabad ama saddex midh hadba inta dee adigu aad qaadi karayso inaad ku ladho ayaa fiican waxaa ka mid a ah waxyaabaha mukhaalafaadka ah sharciga khilaafsan in qofku cuntada iyo cabitaanka uu badsado wax badanna cuno wax badanna cabo marka uu afurayo ama suxuuray suxuuranayo waana waxaa loo badan yahay qofkii waa afurayaa waa suxuuranayaa waa cashaynayaa waxyaabaha badan dadka badankii inay salaada taraawiixda tukadaan ee ceshaha u diidayaan cuntadan faraha badan ee la cunayo wey qofku marka inuu waxyaabaha sharciga khilaafsan bay ka mid tahay waxaa nebigu tilmaamay sal allahu alayh wasalam caloosha bani aadamku saddex inuu qofka u qaybiyo maa malaa aadamiyu wicaaan shara min baطni qofka bani aadamka weel ka shar badan calooshiisa ma buuxiyo haddii laga maarmaan ay noqoto arrintu calooshaada saddex u qaybi qaybna cunno qaybna hawo qaybna cabitaan u qaybi laakiin haddaad cunto badan cabtid oo biyo badan iyo sharaab badan iyo saambuus badan iyo waxyaanaho caynkana aad isku dhufato qofkii isagoo ciirciirayo taraawiixda imanaya oo daacsanaya oo marba ducu fadhiisanaya markaasaa markuu sujuudaba sankaa biyo ka soo daadanaya ile eftay buu joogaa meeshii u dambaysay buu joogaa hadduu in yar sujuudda imaamku ku raagana isagoo tabcaana ayuu maxaanku idhahdaa sujuuddii ka soo fadhiisanaya laba rakacadood markuu taraawiixdii tuka durdura inuu albaabka uga baxaa laga yaaba oo hadhow markaa uu kursiga isku kala bixiyo hamaansado uu yidhaahdo maxaanku idhaahdaa war tabcaan baan baahay maba tukan karo salaadii balaayana kuma haysay adun baa caloosha buuxiyey marka dee waxaa weeye cuntada in la yareeyo waxay tidhaahdaa carabtu man akala kaiiran shariba kaiiran waman shariba kaiiran naama kaiiran waman naama kaiiran khasira kaiiran qofka wax badan cunaa dee wixii badnaa halkay fadhiyaane sharaab badan oo lagu dejiyay u baahanta biyo badan markuu qofkii cabana lula waa imanaysaa ile calooshii waa buuxda waa luloonaya mar hadduu qofkii seexdana wax in badan buu jiifayaa hurdada badanina khasaare badan bay dee keenaysa wax badan buu qofku waayay xilligaa rabadaanta marka in cuntada la yaraysto way fiican tahay waana hadyigii wanaagsanaa weeyaan oo cuntada aadan isku badin sideedaba cuntada adoon ka dhergin inaad ka kacdaa fiican taasaa fiican dadku kole isku cir maaha waxaa la sheegaa maran akrinaya tarjamada sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullah calayh baa sheekha iyo dhowr nin baa xeedho wada galay wax wada cunayey mid dhalinyaro ah buu sheekhu ka yaabay si wax u cunayey markaasuu xadiiskan u sheegay qofka bani aadamka weel ka badan weel ka shar badan calooshiisa ma buuxiyo qayb biyaa iyo u qaybiyo qaybna hawo qaybna biyo qaybna cunto sheekh aniga ulukayga lama gaarin buu yiri abataydku u furanya meel meel sare tiigsanayo sheekh aniga ulukaygi lama gaarin sheekh wuxuu waa sax ile dadku isku ulu maaha nin baa laga yaabaa xabad saambuusa iyo koob sharaaba hadduu caba biyo ah inuu markaa buuxo nina waxaa laga yaabaa waxaanoo sambusaam intuu ka tuuro hadhow markuu tukadana casha usoo fadhiisto casho labaadna u fadhiisto suxuurna usoo diyaar garoobo marka dadku isku tan ma aha dhallinyaradu weli waxa weeyaan iyagu waa waa xilliga dhallinyarnimada waa xilliga loogu cunto badan yahay uskulul baa la yidhaahdaayo mishiin baa caloosha ugu jiro markiiba waxay cunaanba meeluu mara la garan maayo waana caafimaadkii dhallinyaranimada waaye waxyaabaha mukhaalafaadka ah ee sharciga khilaafsan waxaa ka a ah in la sahashado cunista iyo cabida xilliga fajarku uu soo dhasho ama markuu dhasho kabacdi tuu qofku iskaba seexdo ama caawa dhanba iska soo jeedo fajarkii oo dhashay oo xilligii waxaan la cuni lahaa arrintuu xidhantay inuu bilaabo markaa inuu maaragtay wax cuno wax oo salaaddii oo caddaatay oo fajarkii oo caddaaday inuu wax cuno waxyaabaha sharciga khilaafsan bay ka mid oo qofku la rabo inuu soonkiisa u meeldayo oo alle uga cabsado subxaanahu wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyad min alkhayط اlأswadi min alfajri uma atimu الsiyaama ilى اleyl buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka waxyaabaha qofku inuu ku lex jeclaabo la rabana waa diintiisa inuu ilaaliyo oo wakhtiga cibaadadana ilaahay u qorsheeyey inuu qofka u ilaaliyo waxyaabaha sharciga khilaafsan waxaa ka mid ah rabadaanta dhaca habeenkii oo dhan in la soo jeedo dabeetana ay dhacdo in goor dambe qofku uu seexdo oo salaaddii subaxba ay dhaafto ama dadka qaarkiiba ay tukadaan barqadii ay tukadaan lagana yaabo waxa lagu soo jeeda maala yacni inay tahy ama wax la daawanayo ama wax lagu ciyaarayo ama tamashle iyo socsocod iyo buuq iyo qaylo ama turub ama laadhuuh iyo wax aynkaasoo kale in wakhtiga lagu lumiyo arrintaasina waa arrin aad u khatar ah oo waxa weeyaan qofku inuu goor hore habeenkii seexdo si ugu garoobo goor fiican inuu kaco salaada subax ka hor ilaahay caabudo oo xilligaa ka faa'iidaysto oo suxuurtii uu maxaanku idhaahdaa suxuurto inuu qofku ku dadaalo waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mida dadka saa'imiinta qaarkood in soonkiisa aan u abba yeelin oo haddii qof caayo iskala caytamo oo dicaayadda iyo cayda iyo kaftanka aan wanaagsanayn iyo waxaasoo dhan qofkii uu shubo isagoo haddana sooman nebigu sal allahu alيh ali wasalam wuxuu tilmaamay qofka sooman haddii uu qof caayo inuu yidhaahdo ini imru'un saa'im anigu waxaan ahay qof sooman ama naftiisa ha ka yidhaahdo ama afkaba ha ka yidhaahdo anigu waan soomanah maalinta qofkii sooman yahay soonkiisa ha ilaashado falaa yarfud wax rafaha yaanu ku hadlin hadal xun ama maxaanku idhaahdaa galmada iyo jimaaca iyo wixii ku saabsan ayaanu ku hadlin walaa yaskhab dood iyo buuq iyo qaylo iyo muran yaanu la iman iska ilaaliyo fain saabahu axad haddii uu qofcaayo falyaqul ha yidhaahdo inii imru'un saa'im wari adeer iska kaydaa qof sooman baan ahay iyo aflagaado iyo cay iyo hadal uma taagayo inuu qofku yidhaahdo waxa weeye sida wanaagsan waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka a qofku inaanu carabkiisa ilaalin maalintii marka uu sooman yahay iyo habeenkii soomkaba bisha rabadaan habeenkeeda waxyaabaha hadaltirada ah iyo beenta iyo markhaati beelaalaha iyo xanta iyo cayda iyo munaafaqada iyo diradilaalaha inaanu qofku carabkiisa ka ilaalin haddana uu leeyahay waan soomanahay waa wax sharciga khilaafsan soomku ma aha cuntada iyo cabitaanka oo keliya oo laga soomo ma aha waa ka guda weeye intaasi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih qofka aan ka tegin hadalka xun ee markhaati beenaalaha iyo ku dhaqankiisa iyo qofkaan ka tegin falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah muraad kama leh ilaahay wax dan iyo xaajo ilaahay kama leh inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa ka tegey waxbaa cunada iyo cabitaanka keliya maaha soomtu waa in dhegaha iyo indhaha iyo afka iyo xubnahaba aad ka soomto wix ilaahay kaa xarim aad ka ilaaliso waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga waxaa ka mid a ah dhabcaalnimada iyo bakhaylnimadu iyadoo sideedaba bakhaylku aanu khayr lahayn mar walbaba haddana bakhaylnimada iyo dhabcaalnimada xilliga rabadaanta ah lagu jiro dadka baahan iyagoo fara badan xilli abaaraa la joogaa oo dadku waa baahan yahay biyuhu waa yaryihiin baadku waa yaryahay xooluhu waa jilicsan yahay jeebku waa jilicsan yahay dadka ilaahay wax siiyey dadka inay u naxariistaan oo aanay dhicin dee adiguna in aqalkaagii saddexda waqti intaa saddex waqti wax la kariyo afura iyo suxuur hambada hadhow la qubo oo bannaanka macaanka lagu qubo dad badanoo muslimiinana waxay ku afuraan aanay haysanba maraan maalin dhawaad xisaabiyey qofka muxuu ku afuri karaa isku celcelin marka la yaryareeyo ilaa saddex doolar qofku afuro iyo casho iyo suxuurba waa laysugu celcelin karaa afuro iyo casho iyo suxuur oo nafarka suqaarka ama beerka ahi waa laba doolar koob sharaaba marka loogu daro qofkii jamcad sarreenana loogu daro timir yarna loogu daro iyo koob sha saddex doolar bay noqonaysaa intaasi qof dhan baad ku afurinaysaa intaad meeradda geyso ama waxaad samayn karaysaa aqalkaagaad geyn kartaayo hal qof cunadii loogu talagalay laba qof bay ku filantahay buu nebigu yuri sal alla alay laba qofka cuntada laba qof loogu talagalayna afar qof bay ku filan taana waad samayn kartaa dadka in loo toogahayo weeyaan oo layska warhayo nebigu sala allahu waali wasalam bisha ramadaan wuxuu ahaa rasuulku sidiisuba sal alla wasalam kaana ajwad nnaas dadka qofka ugu deeqda badan oo ugu khayrka dheeraynta badan buu nebigu sal alla alay wasalam marka uu rasuulku khayrka xaggiisa iyo deeqda iyo waxbixinta iyo khayrka iyo camalka wanaagsan xilligu ugu sii badnaana bisha ramadaan bay nebiga ahayd salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka uu jibriil la kulmaya qur-aanka uu la daraasaynaya waxaa ka mid ah waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga ah in qof cadayanaya markaad aragto gelinka dambe oo kale inaad maxaan ku idhaahdaa tiraahdo cadaygu ma bannaanay iska dah cadayga rabadaan tugelin hore iyo gelin dambe iyo maydhashada la maydho intuba way bannaantay wax dhibaata a ah ma leh nebigu sal alla alيh wasalam wuxuu yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak cinda kuli salaa ummaddayda inaan dhibo haddaanan ka baqayn waxaan amri lahaa salaad walba ama weyse walba markay weysaystaan ama salaad walba markay isu taagaan inay cadaydaan oo cadayga afka marmariyaan salaaduna labada gelin waa la tukanaya marka sidaa saxa ee raajixa ahi waxaa weeye inuu soom soomku markuu qofku sooman yahay inuu cadaydo waxaan ka imanaya qofka afkiisa ee raa'ixada ah ee ka imanaya waa calooshan madhan ee uuskan islaba rogaya in tobankaa saacadood ee calooshu aanay cunno gelin biyana aanay gelin naqaska ka imanaya weeyaan ee ma aha wax maxaan ku idhaahdaa afka ka imanaya ma aha waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga waxaa ka mid ah dadka sooman qaarkii inay waktiga soomka ku lumiyaan maala yacni heeso iyo riwaayado daawashadood iyo dhegaysigood filimaan musalsalaad ah oo ramadaanka loogu talagalay dadyow gaara ay sameeyaan oo waxyaabo badan ay ku matelayaan in maxaanku idhaahdaa iyo ciyaaro game lagu ciyaaro oo waktiga lagu luminayo iyo laadhuuh iyo turub iyo shax waxaasoo dhammima waxyaabaha sharciga khilaafsan weeye mar walbana aan wanaagsanayn bisha ramadaan ee xilliga khayrka ahna waaba sii xag jirtaa iyadu qofku inuu iska ilaaliyo ayaa laga rabaa oo waxa weeyaan qofka muslimka ahi inaanu soonkiisii dayicin oo aanu iska qadin ajarka iyo khayrka ilaahay u diyaariyey albaabadaa jannadee loo ballaqay inuu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa qofkii muslimka ahaa waxyaabaha weli iminka ay soo wadaan qolada kanaalada wax ka soo daaya mujtamacu qof waliba aqalka t v buu dhigtay saxna waa sixinna waa taagtay guryaha qaarna laba sixnibaaba ku rakiban dadkii ma garanayaan waa caamo badankoodu wixii ka soo baxaaba way iska daawanayaan shiicadu waxay soo daynayaan waxan oo mus oo maxaanku ihahdaa filimo ah oo xalaqooyin ah oo ay kaga warramayaan aflagaadadii saxaabada iyo aalubeytka iyo wax badan oo diinta khilaafsan waxay kaloo soo wadaan qolo kale iyaguna oo mujrimiin kale ah iyaguna waxay soo wadaan filimaan musalsalaad ah oo ay rabadaantan ku beegaynaa lahaayeen oo khuraafaad ah fooxii iyo falkii iyo balaayadii shareecadu diiday oo dhan iyo faaliyihii iyo waxaasoo dhan oo wax la bidayo oo la barakaysanayo wixiisana wax laga arkay laguna bogsaday baadii badanna lagu helay bay soo wadaan inay soo bandhigaan oo in dhoweydba ay baafinayeen dadku way iska daawanayaan waxay moodayaan rabadaanta ha lagu sugo kuwa waxay soo bandhigayaan saxaabadii baanu matelaynaa iyo dagaaladii bay leeyihiin ayaa la matelaya kuwa mujrimiin ah oo fanaaniin oo shayaaiin ah oo qaarkood ay gaalaba yihiin ayaa matelaya abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo raggii qiimaha badnaa ee khulafada ahbay iska matelayaan oo iska dhigayaan waxaasuna in laga digtoonaado oo aan soontaadu kaa xumaynin caqiidadaaduna kaa xumaanin waa lagama maarmaan waxaa ka mid a waxyaabaha sharciga khilaafsan ee rabadaanta dhaca qofku inuu salaadii taraawiixda ee jamca uu ku tukan lahaa inuu ka tago oo uu ku mashquula adduunyo dukaankaygaan iibinayaa ayuu leeyahy maanta oo dhan buu wax iibsanayey war ma saacaddaa taraawiixda la tukanaya dukaanka iska xidhi kari weyy wuxuu ku mashquulayaa adduun halkaas saaco habeenkii uu taraawiixda tukan lahaa ayuu ka mashquulayaa sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllaahi wasalaamu calayhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi qofka ramadaanta cibaado isu taaga rumayn uu rumaysan yahay qiyaamka uu salaada isu taagayo alle subxaanahu wa tacaala wixii khayr iyo baraka uu habeenkaa dhexdiisa dhigay ajarna ilaahay taagnida ah iyo qiyaamkiisa iyo cibaadadiisa kaga kaga doonaya ilaahay dembigiisa wixuu u horumari waa u dhaafaa subxaanahu wa tacaala waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mida ah dadka qaarkii waxay sameeyaan taraawiixda intuu laba rakacadood tukado ama afar tukado ama lix tukaduu ka baxayaa ama sideed intuu tukado ayuu ducada witirkaba isaga tegaya arrintaasi way khilaafsantahay sharciga waxaa kaa faa'iido badan oo habeen kaamila ajarkiisa loo qoraya cibaadadiisa qofkii imaamka la bilaabay la dhammaystay nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man qaama maca imaamih xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leylatin qofka salaada isu taaga taraawiixda imaamkiisii isla taago oo maxaanku la gala ilaa intuu imaamku ka baxayo waxaa loo qorayaa habeenkaasoo dhan inuu cibaado u taagnaa dadka qaarkiis qaarkii waxay xujaystaan oo yidhaahdaan dee imaamka markuu ka baxaa la yidhi salaaddii kii hore afarta tujiyey waa baxay mid kalaa soo galay anigu dee waa ka bixi karaa marka salaaddu waa mid keliya a'immadu ha isbedesho salaaddii waa mid keliya dee a'immadu ha isbedesho hadday rabto laakiin dee salaaddii waa mid keliya halkii unbu ka sii wadaya imaamkii waday marka arrintaasina xujo ku noqon mayso inaad ka faa'iidaysataa muhiima waxyaabaha mukhaalafaadka ah waxaa ka mid ah dumar badan oo xilligaa taraawiixda u soo baxaya oo dumarkeenna khayrka qaba ah oo masaajidii soo aadaya oo salaadu soo aadaya oo laga yaabo cadar iyo uunsi iyo baarafuun ay isku soo shubaan waa shay xaaraama iyadan ma bannaana ayuma mra'atin asaabat bakuuran falaa tashhad macana alcishaaa alaakhira qof walba oo dumar ah oo bukuur iyo cadar iyo barafuun iyo unsi iyo waxaa dee laku la qadaynayn oon la quraacanayn oo arrintuu casho iyo suxuur isugu soo ururtay masaariiftii wax badan baa baaqi noqonaye xaggaa adigu u taqaduminaysaa bahasha xaggaa u taqaduminaysa yacni waxa weeyaan waxyaabahaas o dhan mukhaalafaadka ayay ka mid tahay sharciga islaamka waxaa weeyaan bishnu bil cunta maahe waa bilcibaado waxaa ka mid a ah waxyaalaha mukhaalafaadka dadka qaarkii oo rabadaantu markay soo socoto u haysta bishii gaajadaa soo socota iyo haraadka bishii gaajada iyo soo socota markaasuu ka naxayaa markaasuu dhibsanayaa ramadaankii wallaahi xoogaa inay dib nooga dhacdo ayaa fiicnayd buu ku leeyahay xoogaa jilaal iyo abaar baa lagu jiray mar la roobsaday oo xareed iyo biyo la helay oo tigaaduu soo baxday inay iska timaadday ayd baashu waa inagu soo qadintay sanadku kuleey war maadaa maamulaya bilaha iyo shuhuurta ilaahay baa maamulay subxaanahu watacaala adigu waxaa muhiima inaad fahanto haddaad nooshahay cibaadadii waktigeediina soo galay ilaahay waa ku rabaayoo fursad buu ku siiyey ka faa'iidayso waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah qofku inuu habeenkiisa meleelo isagoo niyadiisu tahay maalintii aad seexatid oo daacad iyo cibaadaadkiina uu maaragtay halkaasi ku lumayaan waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid ah bishan maalmaheeda ramadaanta in loo tixgeliyo dadka qaarkiisay u fahmeen inay tahay hurdo iyo caajis inay tahay oo bil la shaqaystaba inaanay ahayn maya waa la shaqaysanayaa waa la tacabsanayaa qof walba wixii uu heli karo ayuu qabsanayaa waxaa ka mid a waxyaabaha mukhaalafaadka bishatan dad badan oo aabbayaashay hooyooyinka ka mid ah carruurtoodu inay yaraan ku qaangaadhaa dhici karta oo gabadhii oo toban jira ama koob iyo toban jira ama labiyo toban jira in xaydkii ka yimaado way qaangaadhay ama wiilkiiba inuu goor hore labiyo toban jirnimo biyoduuliyo oo markaa uu qaangaadho waa sabi iyo waa saqiir ee soomi kari maayo iska daa in la yidhaahdo waa mukhaalafa sharciya ma banaana ilmahaani hadduu qaangaarhkii ku soo qadimay inuu soomaa la rabaa oo aad soomiso oo aad soonta u sheegto ayaa la rabaa dadku waa magaalada joogaa waa dheef cun inta badan dee markii wal iska qaangaaraya waa la baaluqaya dee markaa cibaadadana waa in lagu ilaaliyo ayaa iyadana ay muhim tahay waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa kamid mid ah dadku inaanay aad u daryeelin bishatan tan qur-aanka akhrintiisa oo waxyaabo kale ay kaga mashquulaan oo internet iyo filimaan kale iyo waxyaabo kale iyo lagu mashquulo oo qur-aankii laga mashquulo mukhaalafaadka ka mid tah waxaa mukhaalafaadka ka mid ah in bisha wakhtigeeda horena la qaabilo masaajidoo la buuxiyo waxa weeyaan bisha markay gebagebe tahayna laga baxo masaajidda waxaynu aada u baraarujinaynaa bisha tan ramadaanta ah masaajidda waxaa soo buuxinaya dad aan lagu arki jirin masaajidda dadkaasi xaggey ka yimaadeen waa su-aal isweydiin u baahan waxay ka yimaadeen jeelashii ibliis baa laga soo sii daayey maxaabiis bay ahaayeen macaasi ku xidhxidhan dee jeelkii ibliis madaxdii meesha fadhiday madaxyaweyntii khatarta abaalisada ahayd silsilad baa inta la qaatay salka loo dhigay dee ninkii jeelka haystay ee maxaabiista meesha u fadhiday haddii isagiiba loo taxaabay jeelkii oo la silsiladeeyey maxaabiistu miyaanay nafisin waa kuwaa jeelkii ka soo baxay iyo meelihii ay ku aasnaayeen ee cibaadadii kaga tageen masaajidii bay soo buuxinayaan war ninkii jeelka ah, ilaahay ka soo saaro oo maxbuuska ninka aad u ahaydee shaydaanka ahaa ilaahay kaa silsiladeeyey silsilad rabaaniya ku dhuftay saddex habeen uu kaa xidhan yahay warooy iska ilaali jeelkii inaad dib ugu noqoto jeelkii inaad dib ugu noqoto oo adigu hadhow marka ramadaanta laga baxo aad tiraahdo waa iskeenay waa kana dee igu celi jeelka inaad tiraahdo ilahay hadduu markaa soo saaray subxaanahu wa tacaala oo adkaysato wanaagga iyo hanuunka ilaahay ku siiyey inaad adkaysato waxyaabaha mukhaalafaadka wakhtigaa igu yara kooban aan gebagebeeyo waxaa ka mid ah afar iyo soddon mukhaalafo aynu sheegnay hadda mukhaalafada shan iyo soddonaad dadka qaarkii waxay sameeyaan marka suxuurta wakhtigeeda la joogo ayuu wuxuu samaynayaa ilaa marka uu muadinku uu iska cunaya war xay cala salaa xay cala alfalaax baa lagu joojiyaa cunista iyo cabidda buu ku inta kale laguma joojiyo waxaan bannaanayn oo mukhaalafo sharci ah weeyaan sharcigu ma bannaana qofku mar haddii la adimo khalaas adinkii salaaddii haddii lagu dhufto jooji wixii aad cunaysa haddii weelkii aad gacanta ku haysay marka ay dhacdo ma mar wakhtiyada ka ah inaad ku soo beeganto weelkii gacanta ku haya oo kabaday oo gacanta ku haya lagu aadimo intaa weelkaad gacanta ku hayso ama aad markaa gacanta kula jirto intaa ka gaadhsiiyo khalaas ka luqluqoo ka kac laakiin caado iyo dhaqan ha ka dhiganin iska ilaali waxa weeyaan arrimahaasi waa arrimaha mukhaalafaadka khatarta ah waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka ah, qof soo cunoo xagaya ama wax cunay oo ilowsan haddii la arko inaan lagu buuqin oo lamaagin oo lagu qayrin oo la odhan soonkaasi waa jabay waa caynka kan ee laakiin shareecadu ay tilmaantay sidaasi ka duwan oo ah qofka isagoo halmaansan buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam wax cuna oo wax cabba ilaahay baa quudiyey subxaanahu wa tacaala soomkiisii ha dhammaystirto baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laakiin qofka arkaya waxaa la gudbo inuu u sheego war miyaadan soomanayn inuu ku baraarujiyo inuu ka aamuso lama ogola lama ogola inuu ka aamuso waxaan ku gebagabaynaynaa waxyaabaha mukhaalafaadka sharciga waxaa ka mid a dadka qaar baa marka ay habeenkii laga yaabo inuu reerkiisa la kulmo ama waxaa dhici karta inuu iskuba junubo ama waxaaba dhici karta qoftii dumar ahayd inay xayd wadatay iyo caado oo ay markaa waaberka salaadii subax xilligeeda ay caadadii wixii ka go-aan qofkii dee maalinta inuu iska afurnaado uu yidhaahdo anoo janaabo qaba waaguu ii beriyey mar haddii waagii salaadda caddaatay anoo janaabo qaba waxaa weeye soon iima jiro ama gabadhii ay tidhaahdo waxaa xaydka iga go'ay salaaddii oo caddaatay marka xilligaa dee ma qubaysan karo ma soomi karo sax maaha arrintaas waxaa weeye qofka janaabada qaba ama maxaan ku idhaahdaa gabadhii caadadu ka daahirsatay oo caadadu ka go'day wakhtigaas salaaddii subaxay soo gashay waxaa laga rabaa labaduba inay maydhaan oo ay soonkoodii markaa xidha niyaystaan oo soomkoodaasi maalintaasi way soomayaan nebigu sal alla alay aali wasalam waxaa sugan in waagu u beryi jiray oo salaaddii subax bimacnaa ay u dhalan jirtay isagoo janaabo ehelkiisa xaggeeda ka qaba dabeetanaw rasuulku maydhan jiray salaadana saad u tukan jiray salawaatu wasalaamu calayhi ilahay waxaan ka baryaynaa rabadaanta caafimaad qabsiyo nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo iimaan iyo islaamnimo alla inagu gaarsiiyo ilaahayna cibaadada noo fudayda insha allah alla ka baryaynaa يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان